الإسناad nebiga hadalkiisuu soo hormariyey isnaadkii u dib mariyey مثلا wuxuu yihi inama الأعmaaل بالنiyاat rawaahu الحmaydi عan fulan عan fulan عan fulan markuu xadiidkii sheeg kadib yuu sanadkiisi sheegay aw a aw dakara almatna aw idaa qadama dikra almatni wa bacd alisnaad waa xaalo labaad isnaadka qeybtiisa laba oo ugu dambeysay masalan wuxuu ri can calqama ibn abi waqaas can calqama ibni waqaas can cumar can الnabiy inama alacmaal binniyaat idan hada isnaadki qeyb iyo matnigii oo isla socda weeyaan ida qadama dikra اlmatni wa bacd اlisnaad uma dakara isnaad markaa isnaad matniga mar kastaba waa horeeya marna sanadaa la socda qeyb ah marna keligiisu waay markuu dhamay kadib uma dakara isnaada caqiibahu asiga gadaashiis buu sheegay cala اlitisaal buu ku sheegay mitlu qawlika aw mitlu an yaquula qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kada wakada hada taqdiim اlmatni waxdahu aw yaquula inuu yihahdo waa rawaa camr bnu dinaar can jaabirin can rasuuli الlahi sal الlahu عalيه wasalam kada wakada hada bacd اlisnaadi maca اlmatni iyuu mithaal u yahay lannu camr bnu dinaar can jaabir waa isnaad qaala rasuul lahi kada kadana matni waa uma yaquula wuxuu leeyahay akbaranaa bihi matnigaas aan kuu sheegay waxaa ii khabray fulan wayasuuqa اlisnaada isnaadkana markaasuu quminayaa xataa yatasila intuu kala xariirsida bimaa qadamahu ama matniga intuu ka gaaro ama sanadkii ou inti camr ibni dinaar ou ka gaaro labadii macnaha sanadku xariirsimi karou sheegay markaasuu musanifku yihi kan xukunkiisa fahada yaltaxiqu bima idaa qadama اlisnaada في kwنihi yصir bه msنdا للxadيiث laa mrsila lah wuxuu ri fahada midkan oo تqdiim الmtن عalى الإsناad ylتaxiq wuxuu lamid yahay o haleelaya bma إida qudima الإsنaadu isnaadka hadii la hormariyo sidii caadada ahayd yani xukunkiisa waxa weeyaan matni la hormariyo isnaadkii la dib mariyo waxay la xukun tahay adigoo isnaadka hormariyo matniga dib mari sidii la yaqiino isku xukun weeyaan muxuu kala mid yahay fii kownihi waa asiga ahaanshadiisa oo yasiiru bihi wuxuu ku noqonayaa bilxadiidi musnidan lilxadiidi aw yasiiru bihi bitaqdiim dheh wuxuu ku noqoya wuxuu ku noqonayaa musnidan lilxadiidi xadiidka mid isnaadiyey laa mursila lahu maa musnidan bimacnaa sanad mutasil yuu ku wariyey mursil oo munqatic ma يعني تقديم المتن على الاسناad laa yftariq عan تqdiim اsناad alى اmtn sidii lagu yqiinay waxweyn uma dhexee labadaba waxa weyaan waa laba طariiqa oo macmuul biha aw lakin طariiqada maأluufka تqdiim الsند عalى اsناad falow araada man samcahu minhu hakada an yuqadima اsnaada wayuأhir الmatna wayulafiqahu kadalika faqad warada can bacdi man taqadama min اmuحadiثiina anahu jawaza dalik falow araada haddii uu doono man samicahu xadiidkii ninkii maqlay minhu min الshayki haakada sheyki markuu xadiidka taxdiifinayay qadama isnaad qadama almatn cala isnaad tilmiidkii saas sheekhi wax ugu wariyey ma leeyahay an yuqadima اlisnaad wa yuakir اlmatn oo sidii sheeka u wariyey cagsigeeda ma ka dhigi karaa wayulafiqahu kadalika aw inuu geliyaa fiicnaan lahayd talfiiq waxa weeyaan talfiiq waxa weeyaan labadii dariiqo hadduu sheikhi masalan matniga oo dhan hormariyey sanadka uu dib mariyey cagsigeeda an tuqadima alisnaada cala almatni waa cagsigeeda wa ama talfiiq an yuqadima bacda almatni wa bacda alisnaad uma yadkur baqiyata asana talfiiqa lidaa taas marka laba ariiqay inay kala taad moodaa haddii sidaas ou yeelo xukumkeeda faqad warada can bacdi man taqadama min almuxadiثiin qaarkii hormaray muxadiثiinta waxaa kasoo arooray anahu jawza dalik yani tilmiidkii khaalafa ariiqata shaykihi bimacnaa ana sheykh xadatahu bitaqdiimi lmatni cala sanad saasuu ugu ugu khabray ardaygii baa yimid wuxuun isku mid wahay khalina uqadima sanad cala lmatni kama jarad bihi lcaada ma fi ay ishkaal cinda bacdi mutaqadimiin qultu waxaan ihi buuri ibnu صalax yanbagii an yakuna fiihi khilaafun naxو اlkhilaafi fi taqdiimi bacdi matn اxadiiثi calى bacd hadda khilaaf lagama hayo dadkii hore laga soo naqliyey laakin waxau leeyahay khilaaf inuu yimaaday ahayd ibnu صلاxa dhahay ynbagي an yakuna fihi khilaaf inuu ahaado naxو اlkhilaafi khilaafkii oo kale oo fi taqdiimi bacdi matn اxadiiثi xadiidka matnigiisa qaar la hormariyo calىa bacdin laga hormari khilaafka imaan kari lahaa inuu meeshaa yimaaday ahay hadda kan kama usan sheegin musanif kama hadlin yani matniga tawiil weyaan matnigii tawiilkahay faqaraadkii siday u kala horeeyeen qadamta faqra min almatni calaa faqra mutaafir hal yajuuzu dalika am laa khilaafaa ka jooga khilaafkii meeshaas ka joogay inuu yimaaday ahayd fi taqdiimi almatni cala sanad inuu meeshaan yimaaday ahayd buu leehay lakin hada laysa bacdi اlmatni calى bacdi yataratabu caleyh tashwiish macna اxadiid lianna faqrada mutaahirka daa'ima murtabita bima qablaha bاdamaa'ir bilbinaa calayha fi اlaxkaam waa jumla asaasiyay u tahay waida qudimat اlmutaahira calى اlmutaqadima yakhtali macna axyaana lakin السند laa yترتب عalى ذلك تqديم السند تqديم المتن عalى السند laa yترتب عalيه أي محظور ولذلika ينبغي أnlا ykuna هناka خلاaf في جواaزi تqديم المتن عalى السند بخلاaf تqديم بعض المتن عlى عlى بعض وqad xkى الخطيب المنع من ذلika عlى الqول بأن الرواية عlى المعنى la تجuز خطيب wuxuu mنcinaya تqdiimu bعd الmtn alى mtn تqdiimu bعd الmtn calى الآkخر u mancinaya lakin sanadka ma ah waqad xaka alkhatiibu wuxuu sheegay almanca reebid min dalika cala alqowli idoo lagu dhisanayo biana ariwaayata cala macnaa laa tajuus wuxuu yihi matniga qaarkiis in qaarkaa hor laga hormariyo ma banaano waxayna ku banaaneen calaa ma madhabi man laa yara riwaayata bilmacna waljawaaza iyo haddana naqliyey cala alqowli lagu dhisayo in matniga qaarkiis qaar kan laga hormari karo iyadoo lagu dhisay biana riwaayat cala macnaa tajuus walaa farqa baynahumaa fi dalika wax udhaxeeya walaa farqa baynahumaa fi dalika wuxuu leeyahay ibnu salaax tacaqubkiisi waay taqdiimu almatni cala isnaad iyo taqdiimu bacdi lmatni calaa bacdin wax udhaxeeya ma jiraan qowlkii wuxuu ku dhistay oo khatiib lbaqdaadi oo ahaa matniga qaarkiis qaar kale ma laga hormari karaa laba qowl soo guuriyey markaa wuxuu leey ibnu salax labadan qowl oo fii taqdiimi lmatni alaa cala lmatni ku soo aroortay in lagu soo arooriyey fi taqdiimi ish taqdiimi lmatni cala sanad wahada laysa صaxiixa wa amaa maa yafcalu bacduhum qaarkood waxay samaynayaan oo min icaadati dikri lisnaadi isnaadka oo soo celiy la sheegitaankiisaoo lasoo celiya ah fi aakhiri lkitaab aw iljuzi fi aakhiri ljuzi bacda dikrihi awala fahada laa yarfacu lkhilaafa khilaafkii ma rafcinayo aladi taqadama dikruhu khilaafkii soo hormaray fi ifraadi kuli xadiidin xadiid dhammaantiis in lagu keli yeelo bidalika lisnaad cinda riwaayatiha axaadiia markii la warinayo waa likownihi laa yaqacu mutasila likownihi likowni sanadi laa yaqacu mutasila ou ahaan mid la xariiro bikuli waaxidin mid kasta oo minhaa min axaadiidi ka mid masala aan soo dhaafnay weyaanta ibnu salaaxa wuxuu ku dhistay haddii kitaabaad adiga warinaysaa mutaahir waa ninkaan kitaab oo juz min alxadiid ah falyakun sunan ibni maaja marka sanadaa ku warinay sanadkaas aad ku warinay xadathanii fulan an fulan an fulan an fulan an ibni maaja an ibni maaja jamiica alkitaab idan hada sanad aladi awsalaka ilaa sunan ibni maaja fahuwa cibaara can sanad likuli xadiid sidaas weyaan adiga marka awelkiyaa ku sheegta waa kutubta hadda ijaazaadka lagu akriyo sanadkeeda awal sanadkaasaa loogu sheegay marka xadiid kasta markaad rabto inaad warisid min sunan ibni maaja hal tuciid dalika sanad طawiil maca kuli xadiid ama inaka taktafi bidikrii fi awali alkitaab khilaafaa ku jiri sidaas waa soo dhaaf inta dheeraadka wuxuu u yimid qaar ba haddana waxay sameynayaan kitaabkii sunan maaja markay dhameeyaan xadathanii bijamiici hada kitaab fulan fulan fulan nafs الsanad aladi dakarahu fi lmuqadima acaadahu ish fi اlakhir marka waxay usoo celinayan waxay leeyihin khilaafkii ku jiray in hal mar sanadkii la sheegi karo khilaafkii ku jiraan rabaa inaan kaga badbaado mar labaad aan soo celi وkaأنii bdikri fi akhir الkitaab dakartu hada الsanad maca kuli xadiid oo kale saas ay dad u tasawureen ibnu salax marka wuxuu leeyahay soo celinta sanadka la soo celiyey fii aakhiri kitaab la soo celiyey waxba ou dheeraad uu khilaafkii jiray uu ka bedeli kara ma oo ahaa aliqtisaar calaa sanadin fi dikri nuska alati turwa bisanad waaxid haddaan lala soo celin maca kuli matnin khilaafkii oo ka jiray yani isbedeli maayo liicaadati sanad min jadiid mara thaaniya fi aakhir alkitaab hadalkaas intaas uu soo celiyay musanifka ayb walidalika waama maa yafcaluhu bacduhum qaarkood waxay sameeyaan min icaadati dikri isnaad lasoo celiyo icaada haddaad maqashid bimacnaa awelkiyaa lagu soo sheegay waa la soo celiyey fi akhiri kitaaba lagu soo celiyay aw ljuzi fi akhiri ljuzi bacda dikrihi awala sanadkii awal muqadima lagu soo sheegay fa hadihi fa hada bimacnaa icaadadan laa yarfacu alkhilaafa aladii taqadama dikruhu khilaafkii noo soo hormaray ma rafcinayo sidiisu u jiraa oo muxuu noogu soo hormaray fii ifraadi kulli xadiidin bidalika alisnaad isnaadkaas oo awalku lagu sheegay xadiid kasta oo goonima loogu sheegi karaa cinda riwaayatiha nusqadaas markii la warinayo likownihi laa yaqacu mutasilan ousan ahayn mid la xariiro bikulli waaxidin minha waxa weeyaan sanadkii awalka lagu sheegay khilaaf laba khilaafaa ka jira khilaaf waxa weeyaan hal riwaayatuka likulli xadiidi minhaa sanadki ma soo qaada karta qolaadiido waxaa layihi sanadkaas awalkau lahay inaad ka soo boodid intaan oo axaadiid ah oo kan aada doonaysid aada ku rakibtid nooc min afidlis qolaa sidaas qabtay qolo kale waxay leeyihiin inaad xadiid keligiis la qaato oo aada sanadkii sheegino wabidalika alisnaad aladi taqadama inaad tihaahdid ood haddana kan ku sheegtid khilaafaa ku jiray oo waxaa lagu leeyahay lianna dalika alisnaad laysa mukhasasan bi hada xadiid waxdahu inamaa huwa liljamiic marka haddaad xadiidkan u baahatid wixii ka horeeyo o dhan soo wada sheeg ilaa xadiidka aada ugu baahan tahay aad ku timaado wax danba waad xadfi karta ma fi mushkil almuhim khilaafkaas meesha ka jiro sida looga badbaado haddii sanadka lasoo celiyo ma kaafinaysaa mase waxa weeyaan sidiisay ahaanay sidii bay ahaanay le musanifka laa yaqacu mutasila bikuli waaxid walakinahu yufiidu ta'kiidan waاxtiyaaan yani soo celintan waxay faa'ideynay anaka akadta bاsnaad الثاني aladi dakartahu fi akir kitaab bاlأwli takiidka saas wa ayb waa hal nuqto wa اxtiyaaan yani dadaal dheeraad ah وyتضmن إجاaزة bاalغة min أعlى أنواع الإجاaزاaت وyتضmن dikriga isnaadkan lasoo celiyo wxuu shamlisanayaa إجاaزة bاalغة min أعlى أنواع الإجاaزاaت kayf sanadki soo celintiisi إجاaزة bmacnaa waxa weeyaan ninkii kitaabka soo celiyaa wuxuu kuleeyahay waxaan kuu ijaazaynayaa inaad nusqadaas oo matniga keli a lagu wariyey inaad iiga wari karti bihada اlisnaad aladi acadtuhu ana mujarad haakada faqط ijaazada lagu sheegaa saas السادس عشر إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق اللفظ للحديث المذكور عقيب الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك mas'alo kale w idaa rawa lmuxadisu hadduu wariyo alxadiida biisnaadin uu ku wariyey yani qadama isnaad uma dakara matna uma atbacahu biisnaadin aakhar matnigii markuu dhammaadiyo isnaad kale raacsiiyo wa qaala cinda intihaa'ihi isnaadka labaad markuu dhameeyey yaa wuxuu ri milahu xadiid iyo sanadkiisa markuu dhameeyey wadana xadathanii fulan fulan can jaabirin milahu meeshuu jaabir matnigiiu nebiga ka wari sheegi lahay yaa markuu fiiriyey matnigii soo hormaray oo ibnu cumar wariyey iyo matnigan jaabir uu wariy isku mid inta intuu lafdigii soo celi lahay matnigii uu yiri milahu ayib marka saas haddii tahay oo fa araada raawi canhu ninkii ninkaas inuu wax ka wariyo rabo fa araada uu doonay araawi canhu sheekhaas ninkii wax ka wariyay an yaktasira inuu ku gaabsado cala isnaad الthani isnaadka labaad oo wayasuuqa lafd alxadiiثi اlawali lafd alxadiiث اmadkuur xadiidkii lasoo sheegay lafdigiisa inuu soo arooriyo caqiba isnaad اlأwl faladharu almancu min dalik fiiriya sanad buu ninkaan sheegay can ibni cumar can الnabiy sal اla alay slam kayta wa kayta sheiki haddana sanad kalou sheegay can jaabirin milahu uri ninkii marka oo sheekaas ka warinay sanadkii hore wuu iska dhaafay yani yumkin an yakuna munqaican aw fii bacd ruwaat lakin isnaadkan labaada qawi ah tilmiidkii sheekan ka warinay iyo ikhtasara cala sanadi thani ka horema sheegin markaasuu matnigii sanadkii hore loo sheegay oo kii labaad u sheegay baynamaa kan labaad matnigiisa lama sheegay inama اktusira calaa qawli milahu faqad milahu dau tarjumtay iyuu matnigii hore intuu soo qaaday isnaadkii labaad yuu dusha ka saaray ma banaan tahay mase maya markaasuu leeyahay walaslu almancu weeyaan mancigaas hadda muqadimo waa aqwaal kaloo musanifki sheegi doonaa mithlahu sida loo isticmaalo unbay ku xiran tahay in kana ladi ystakdimu lafdata milihi miman laa ystakdimuha ila ida twaafaqa alxadiiثaani fi lafdi wاlxuruf yajuuzu dalika waa imaan doonta milahu weliba saasaa loo isticmaala liana almiliya almucaadala shaygu isla mid ay yihiin laakin naxwahu macnaahu aa imaan doonta laakiin hadda xukumkan waxa waa duuduub waa tafsiila ku imaan doona waa kanaa markaa waruwina can abi bakr الkhaطيb الxaafid raximah الlahu taعaalى qaala kana shucbaة laa yujiizu dalika shucba min almutashadidiin wa miman yara التaqayuda balfaad الruwaat wa qaala bacdu ahli اlcilmi yajuuzu dalika laakin goormuu banaan yahay ida curifa ana almuxaditha daabit inu yahay nin xifdis wax xifdisan mutaxafidun haddana yani dhowrsanayo dadaalay yadhabu u tagay ilaa tamyiizi alfaadi alfaad in lakala sooco iyo wacaddi lxuruuf xuruufta in laysu tiriyo haddii ninka midlow isticmaalay ou yahay nin lagu yaqaano nin xaafid lilalfaad ah haddana mut mumayizin baynahumaa haddana isbarbardhigaya xadiidkan xarafkiisa kan waa lamid kanna waa kan waa lamid kanna waa waxay kala duwan yihiin male nin saas hadduu yahay ninka istikdaami midlow laf matnigaas hore waa looga dhigi karaa isnaadkan laba matni waa looga dhigi karaa qowlkan qowlka mashhuurka waa muxadifiinta ay yaqaani fain lam yucraf dalika minhu haddaan kaas lagu aqoonin markaa lam yujuz dalika nin iska isticmaalay sida bukhaari oo kale macna alcaam haday isku mid yihiinba waa matni waa looga dhigi karaa haddii nin saas aaminsan ou yahay oo ninka istikdaami mithlahu laa yajuuz saas weya wa kana غayru waaxid min ahli اlcilmi إida rawaa mila hada yurid اlisnaada wayaqula mila xadiiثi qablahu matnuhu kada wakada wakana غayru waaxidin waxau ahaa oo min ahli اlcilmi kamid a ah idaa rawaa mila hada midkaan oo kale hadduu wariyo oo xadiid lagu cadfay matnigiisa calaa matnin qablahu bimilihi lagula cadfay hadduu yahay wuxuu ahaan jiray idaa rawaa mil hada yuuridu isnaada isnaadka kii soo arooriyo oo wayaquula yiraahdo yuurid wayaquulu yiraahdo wuxuu leeyahay mila xadiiin qablahu dadka waxaa lagu yaqaanaa markii sidaan oo kale arkaan kan hore sanadkiisa iyo matnigiisaa la sheegay midka labaad markuu sanadka sheego matniga uu sheegi lahay yaa wuxuu adeegsanayaa مثل حديث qablahu xadiid oo ka horeeya uu lamid yahay markaasu waxau leeyay matnuhuna kada wa kada uma yasuuqu marka muxuu sameeyey cibaaradii hore shiikii sideedu ku baaqi yeelay anahu axaala matna hada sanad cala alisnaad alawal aw cala almatn alawal intahayna markaas min cindihi uri matnuhuna kayfa ana alcibaara alati tuluqiya biha alxadiid hiya alأulى aniga waxaan kugu daray ka tilmiid markaan ahay maadaama acrifu alxadiiثayn wa matna kuli waaxidi minhuma ananii suqtu laka almatna min cindi marka waxa weyaan almuxaafada calى riwaaya calى ma hiy caleyh saas weyaan wakadalika ida kana almuxadiثu qad qaala naxwahu mila waxaa lamid yahay hadduu muxadidka naxwahu markuu yihaaho xadiidkii dambo sanadkiisa markuu dhameey can jaabirin naxwahu ama naxwuhu wa hada huwa aladi akhtaaruhu ibnu salah waxaan dooranaa buu leeyay inin naxwahu iyo milahu inu isku mid yihiin aan dooranaya sida hadda la yaqaanana isku mid ma ah milahu id itafaqa fi lafdi naxwahu in kaana baynahuma farqu yasiir yaa lagu yaqaana markaasuu rabaa ikhtiyaarkiisa inuu mubarir ka dhigo akbaranaa abu axmeda cabdulwahaab ibn abi abi mansuur caliy bna caliyin albagdaadi shayku shuyuuqi biha biqira'ati calayhi biha akbaranaa waalidii waalidii waxaa dhahay sheekh ibnu salax sheekiis raximah llahu akbaranaa abu muxamedin cabdullahi ibn moxamed asayrafi asurayfini akbaranaa abulqasim ibnu xubaaba xdثnaa أبوالقاسم cبداللhi بن محمد البغوي xdثnaa cمر بن محمد الناqد xdثnaa وkيع qال qاala شعبة fulan fulan can fulani milhu laa yujziu intaasa sanadka dhamaanta loo soo wari qaala wakiic wa qaala sufyaan thawri yujziu milhu macnaha yujziu waxa weeyaan bmacnaa hal yuktasar calى الthani bsiyaaq matni shucb waxau leey la sufyaan الthawri wuxuu ri yujzi oo midka labaad matni waa laga dhigi karaa wa sufyaan الthawri afqah min shucba xifdigi way isku daba dhow yihiin waa laba mutacaasirayna laakin sufyaan imaamu qudwa baynamaa shucba muxadith xaafid lakin laysa min ahli الfiqi wa hada macruuf sufyaan lahu atbaac fi madhabihi fiqhi xataa min aimati lmatbuuciina sida shaafici maaligu lamid yahay marka fi baabi lfatwa markay timaado yuctamadu cala thawri wayuqadamu calى shucba fi baab riwaaya allahu aclam axyaana waaxyaana waama ida qaala naxwahu fahuwa fi dalika cinda bacdihim kama ida qaala milahu haddii raawiga u yiraahdo naxwuhu ama milahu ou yiraahdo waxa weyaan qaar waa isku miday laqabaa sida ibnu salaax hadda u yihi aniga waxaan doorana isku mid yihiin wuxau nubinaa biisnaadin can wakiicin qaala qaala sufyaan idaa qaala raawiga hadduu yihahdo naxwahu fahuwa xadiid fiiriya ah. raawigi haddii uu yihaahdo sanad iyo matnigiisau sheegay sanadkii kale markuu sheegay matni intuu sheegi laha naxwa u yihi sufyaan eh, wuxuu yihi sufyaan naxwahdaas waa matni kale oo mustaqil awal oo midkaas lamid ah ayb waa sufyaan waay wa qaala shucbatu naxwahu ama naxwuhu shakun weeyaan shucba fiiri waxau leeyahay ninkan raawiga lam yacdil can iraadi lmatni ilaa qawlihi naxwihi ila ida kaana laysa mutayaqidan walaa mutaakida min almatni naxwuhu markuu yihahdo macnaha waxaan umalaynaa matnigan kaasuu lamid yahay shucba wuxuu le xadiid maba ahba shaki weeyaan matnigiisa ma ma ta-akudsano inuu midka hore lamid yahay inuu ka yar yahay inuu ka badan yahay marka xataa laa y yajsura calaa shayin laysa bimutaakidin fiihi you ku kaaftoomay lafdi naxw shucbaa dhahay وعn yaحya بn macin anahu ajaaza maa qadamnaa dikrahu fir ibn macin waa طabqadii ka dambeysay waay طabqadan طabqada aئmaة naqd sufyaan iyo shucba waa hal darajo ibn macin iyo axmed waa darajada labaad wa waa ka dambeeya anahu ajaaza maa qadamnaa dikrahu fii qowlihi buu ku baneeyey mithluhu ou yihi walam yujizhu ma banaynin fii qowlihi naxwahu ibnu maciin siduu sheegaa sax lianna almusalaxaat bada-at tatabayan fii cahdihi waxau hi haddii raawiga uu yihaahdo matniga labaad mitlahu lafdiga hore waa looga dhigi karaa sanadkan labaad xadiida looga dhigi karaa liannahu looma isticmaalo ilaa ida kaana lafdu thani mitla alawal laakiin naxwu haddii la yihaahdo furuuqa udhexayso marka ibnu maciin siduu yiri aa wanaagsan qaala alkhatiibu wa hada alqowl calى madhabi man madhabkiisa haddii la qabto waayo lam yujizi riwaayata calى lmacna in xadiidka macnihiisa la wari karo qolada aan qabin yaa yaa dhehayso lafdi naxwahu iyo mithlahu matn loogama dhigi kara isnaadka laba fa ama calى madhabi man ajaazaha ninkii ajaaza riwaayata bilmacnaa falaa farqa bayna mithlihi wa naxwihi sax liannahu hadiiba macnaha guud laisku waafaqo waxa weeyaan yajuuzu riwa isnaadu almatn thani almatn alawal lisnaad thani qolaa sidaas ay qabaan haddii la yihahdo sida bukhaari iyo madhabkooda oo kale waxbar uma dhexeeya qultu hada lahu tacaluqu bima ruwinaahu can mascuud bn cali sijzi anahu samica alxaakim aba cabd illahi alxaafid yaqulu ina mima yalzamu alxadiiثiya ninka muxadidka a waxaa ku laazimay xadiiثiy bmacna almansub ilى اlxadiiث aladi shغlhu wa baxثuhu fi اlxadiiث ina mima yalzamu alxadiiثiya waxaa kamid min الضبط wاlإtqaani xagga dabdiga iyo iyo sugitaanka waxa ku laazimayo an yufariqa inuu kaga geeyo bayna an yaquula mithlahu inuu yihahdo aw yaquula naxwahu inuu yihahdo inuu kala geeyo waxyaalaha ninka muxadifka oo daabitka oo mutqinka laga rabay kamid tahay oo falaa yaxilu lahu uma banaana an yaquula milahu inuu yihahdo ilaa bacda an yaclama inuu ogaado kadib mooye anahumaa calaa lafdin waaxid matnigan oo la gooyey oo milahu laga cabiray iyo midka la sheegay inay isku mid yihiin markay noqdaana milahu loo isticmaalo wayaxilu an yaquula naxwahu inuu yihahdaa banaan ida kaana calaa mili macaaniihi isku macno markay yihiin xataa naxwahdaas sida hadda meeshaan ku sheegay maaha naxwahu waxa weeyaan min xayثu اlmacnaa keligiis maaha an yakuna bayna اlafdayni taqaarub shadiid walaa yakun baynahumaa ilaa qaliil min atafriiq naxwahu haddii laakiin macnaha ay wadaagsadaan lafdigana uu kala fog yahay bimacnaha waa la isticmaala markaas السaaبع عشhر إذا ذkر الشhيk إسناad الحdيث وlm ydkr min mتنه إlا طرفا ثuma qاla وذkر الحdيث أو qاl وذkر الحdيث بطuله فأrاad الrاawي أيضا masألة kala wa إذا ذkر الشhayk haduu sheegay إسناad الحdيث xadiid isnaadkiisau qumiyey walam yadkur min matnihina ma sheegin ilaa araf yani sanadkii kaamila markuu sheegay o xadiidka yimid yiri inama alacmaalu binniyaat alxadiid biulihi saasuu sheik yiri uma qaala sheik wadakara alxadiida raawiga xadiidki waa sheegay aw qaala wuxuu yiri wadakara alxadiida biuulihi saasuu sheika ku ekeystay fa araada araawi canhu sheikaas ninkii ka warinaya hadduu doono an yarwiya canhu can shaykh alxadiida bikamaali inuu ka wariyo i wa bituulihi fahada awlaa bilmanci mima sabaqa dikruhu midkaan in la diida yaa kaga dhow midkii hore in la diido fii qawlihi kii hore waa maxay mimaa sabaqa dikruhu fii qawlihi milahu naxwahu sheikh hadduu milahu naxwahu yihahdo in sanad in matnigaas la celi karo kii hore matni nooga dhigi karo khilaafkii ka jooga kanaa kasii wey oo waa maxay sheekha xadiidkii qayb yarow kaaga sheegay uma qaal laka wadakara alxadiid bituulihi marka adiga xadiidkii ma sheegi kartaa oo sheekhi buu tiiri kartaa binafsi sanadi li rawayta am laa kaasaa laisku haystaa marka markaasuu uri musanifka fahada awlaa bilmanci mima sabaqa dikru fi qawli midlahu naxw faariiqu marka waxay tahay an yubayina dalika midkaas inuu tilmiidka caddeey bian yaktasa inuu raaco weeyaan maa dakarahu shayku wuxuu sheegay calaa wajhi oo fa yaquula ou yiraahdo qaala shayki wuxuu ri wadakara alxadiida bطuulihi uma yaqulu tilmiidki wuxuu leeyahy walxadiidu bطuulihi huwa kada wakada wayasuuqu ilى akhirih waadix jiddan tilmiidka waxaa lagu leeyahay sheika siduu yihi horta ha yihahdo xadaثana fulan kada kada an an ibni cmar qala qala rasul lah inama alacmaalu bالniyaat qaala الshayk wadakara ay raawi alxadiida bطuulihi intaas markuu sheek uxidh markaasuu leeyay ninkii tilmiidka walxadiidu bطuulihi wainama likuli mriin maa nawaa faman kanat hijratu ka kakaka sidaasuu sheegay marka atilmiid xadiidkan carafahu min khilaali hada اlisnaad min gayri shaykihi lakin lam yusnidhu ilى shaykh inama yaqul min ma yaclamhu min alxadiid le waa matn اxadiid aladi dakarahu shayk huwa bطuli kayta wa kayta saasuu leeyahy وsأل bعض أهل الحdيث abا إسحاq إبراhيم بن محمد الشhافعي المqdم في الفقه والأصول عن ذلika faqاla laa يجuز لman samca ninka mqle uma banaana عalى hada الوصف an yarwiya الxadيiثa inuu wariyo bma fiihi min الألفاظ عalى التفصيل waa nafs fatwi un baa lagu adkeynaya an yarwiya alxadiida inuu wariyo bima fiihi min alafaad waxay ku sugan cala tafsiil yani xaq uma laha tilmiidkii waxaa laga yaabaa xadiidka uu sheekhi wadakara alxadiida bituulihi ou yihi an yakuna bayna dawaat ikhtilaafi lafdihi marka inaad lafdiga intaad sheegti sheekha u tiirisid ma ma ma adraaka ana lafda sheekh huwa hada marka laakin lama tadkuru anta min cindika bاctibaar maa cindaka min riwaayat اأkra fahada laa ishkaala fi dalika ziyada waa xawaashi weyaan وsأل أbو bkr الbrqاني الفقيه abا bkr الاسmاعيل الحافظ الفقيه cmnu weydiiyey qرأ isناad xadيiثi akriyey عlى الشhيk ثuma qaala yihi وذkر الxadيiثa hal يجuز ma banaan yahay لتلmيid an يحadiثa بجamيع الxadيiث faqاala wuxuu ri abو bkr الاسmاعيلي صاaحب المستkرج عlى الصحيح إذا cرف المحdث والqاarئ ذلika الحdيiث فأrجو أn يجuز ذلika والبyاan أولى أn yqula kama kana wuxuu leeyahay نفس الفتوى weeyaan lakin أbو bكر اسmاعيلي إذا cرف المحdث waa شhيki والqاarئ ذلika الحdيiث alqaari tilmiidki waa labadoodii isla yaqaana markii layihi wadakara alxadiid baqiyat lxadiid waa laisla ogyahay bilafdihi wa matnihi wa cibaaratihi faarjuu an yajuuza dalika arju abubakr ismaaciili ma aha hadirtaan banaanaasho oo jaazim ah ma ah wlwlaa wlbayaanu awlaa an yaquula kamaa qaala inuu yihahdaa fiican an yaquula kamaa qaala sidaad aan soo sheegnay weeyaano sheiki wuxuu ri wadakara xadiida ama intaas ku okeyso ama waxaad tidhahdaa matniga sheeka u ishaaray waxaa weeyaan min cindi kayta wa kayta saasaa wanaagsan laakin abu bakr ismaaciili waxau leeyay hadday labadooda isloog yihiin albaaqi wa inamaa turika ictimaada calaa macrifatihi maa lahu bilafdihi fahada arju arju arju waxaa weeyaan jawaab rasmi ama ah ayb qultu ida jawazna dalika faالتaxqiiq fiihi anahu bطariiq اlijaazaةi fi ma lam yadkurhu shayku lakinaha ijaazaة akiidaة qawiyaة min jihaati cadida ilى akhirihi ibn صلاح iyo dadkan dambe ubtuluu bilijaaza wax la yihahdo marka fiiri kulu masأala ijaaza ida jawazna dalika haddaan idhaahdo tilmiidkii xadiidkii lii wadakara xadiiثa wuu sheegi karaa musnida lishayki dalika alxadiid fataxqiiqu fiihi waxa weeyaan marka wuxuu ku banaanaanaya anahu fi ariiqi ijaaza fii ma oo la ijaazeeye lam yadkuru shayku uusan sheegin laakinaha ijaazatun akiidatun qawiya min jihaatin cadiida liannahu sheeka markuu yihaahdo inama alacmaalu binniyaat wadakara alxadiida waxa weeyaan lafdigaas yatadaman ijaaza biduuni lafdiha wadakara alxadiid bimacnaa waxa weeyaan fadkurhu kamaa dakara raawi lxadiid ay ka dhigan tahay macnaheedi marka waxa weeyaan kaana shay qaal laka ana ad ananii adintu laka an tukamila alxadiid bictibaari ma qaalahu raawi lianna wadakara alxadiid cumar bn khadaab wahadasa inama alacmaal binniyaat siduu cumar u sheegay ayaan aniga kaga wariyay laakin tuulkaas ina sheega waktiga inu iga tagaa nacya وذkr الحadيث بmعnaa اذkurhu canي iجاazatan ay lamid tahay buu leeyay fajaaza lhada maa kwnihi maca kwni awalihi samاعa fajaaza hada fajaaza lihada midkaan wuu u banaanaaday maca kwni awalihi samاعa waxaa u banaan idraaj الbaaqi عalayh baaqiga in la dabageliyo min غayri ifraadi lahu asoon ugu keli yeelin بلفظ الاجاazة idraaj اbaaqi waxaa weeyaan xadiidka qeybtiisa labaad oo lagu cadfo qeybta horo oo shiika loo wada tiiriyo waa ijaaza laakin lafd ijaaza kuma jirto oo lafdiga lagu ijaazay wadakara xadiida ay fadkurhu anta cani ay ay macnihi ka dhigan tahay warka waa ijaaza bغayri bilmadmuun اcaam lakin bilafdi ma aha saas u leehay athaamin cashar الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله yri lafdiga o dhan waa waa isla wataa laa yajuuzu تغyiir can النabiy in lagu bedelo oo loo bedelo ilىa can rasuuli الlah meeshii can cmar can النabiy meeshii ka ahayd can rasuuli الlahi looma bedeli karo wakada wakada bاlcagsi wain jaazat الriwaayaة bاlmacnى aan ba dhahno xadiidka macne in lagu wariyaa banaan lakin laa yajuuzu istibdaal الnabiy bالrasuul wاlcagsu bilcagsi ma banaana buuri fa ina sharطa dalika markaan leenahay riwaayadii macno waa lagu wari karaa waxaa un soo shardinay anlaa yakhtalifa almacna macnaha inuusan iskhilaafin wاlmacnaa macnahana fi hada mukhtalifu nebi i rasuul laba macno ay leeyihin xataa law qulnaa yajuuzu riwaayat alxadiid bilmacna laa yati huna liana anabiya gayr rasuul calaa qawlin eh, dhahay nebi waxaa wey man uuxiya ilayh bisharcin walam yu'mar bitabliiqihi oo nebiga hadda marka iqra bismi rabbika aladi khalaqa layiri hada nubia biiqra wa ursila bilmudathir ya ayuha lmudathir qum faandir markaasa rasuul laga dhigi markii horena asigaa wax loo soo waxyooday qolaa saas qabto qolo waxay leeyihin nebi waxaa la yihahdaa man ursila birisaalati man qablahu bitajdiid ase kitaab laguma soo dejinin laakin kitaabkii nebiga ka horeeyey yaa lagula yaa igu tajdiidinay laakiin markaa nusuusta aada u fiirsay min asucuubati bimakaan altafriiq bayna annabiy warasuul sala allau alayh wasalam bal mucdam arasuul markii suuratu maryam wa kaana rasuula nabiya ta'kiid ya ayuha الnabiy ya ayuha الrasuul haddii ay maqaamka rasuulka uu dheer yahay nebiga markii bacda an ursila ilى الnaasi ya ayuha rasuul un baa lagu kaaftoomi lahay lakin ilahay bacda an jacalahu rasuula kana yunaadihi kahiira ya ayuha الnabiy ina axlalnaa laka ya ayuha الnabiy itaqi اllaha walaa tuطic اlkafiriin ya ayuha الnabiy ida طalqtum الnisa shuf kulaha suwar badaniyo wmaca dalika ilahay lafdu nebi u isticmaalo walidalika min min min alcasiri jida التfriq bayna اللفظayn وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أbاه إذا كان في الكتاaب النبي haduu kitaabka ku jiro o faqاl المحdث عن رasuuل اللahi u yihahdo ضرب وkتب عن رasuuل اللahi kitaaba kuu qoran kitaabkii kuu qornaa sheekii ad ka ayaa kuu akrinaya marka والأصل هو الشيk kitaabki waxaa ku qoran النبي ninkii muxadidkaa sheekana can rasuul ka cabiray rasuulka waa tiray markaasu nebigu tiray rasuulka ku bedelay wa qaala alkhatibu abu bakrin hada gayru laazimin yani waajib ma ah wainama اstaxaba axmedu waxu uu sunaystay ou jeclaaday itibaaca almuxadithi muxadidki inuu raaco fii lafdihi inuu lafdigiisa ku raaco maadaama sheekhi ou rasuul yihi inuu ku raaco u doonay maaha macnaheedi ma aha annahu yalzam in in in in hadday nebi ku qoran tahay rasuul in loo bedeli karo ay laazim tahay wailaa famadhabu axmed madhabkiisa atarkiisu in laiska banayso fi dalika uma dakara biisnaadihi can saalix bni axmed ibni xambal qaala qultu liabi yakunu fi lxadiidi waxaa ahaanaya qaala rasuulu llahi fayajcalu linsaanu qaala nabiyu qaala axmed wuxuu ri arju an laa yakuna bihi ba's labadii waa la isku bedeli kara ayb وذakr الخطيب بsند عن حmاd بن سلمة أنه kana يحadiث وبyna يديه عفاn وبhز فجعلا يغyirاn النبي إلى رsuuل اللh faqاla lahma أntma falaa تfqhani abدا markii uu nebi uu yihahdo rasuul meesha ku qoran rasuulka inta tiraanay nebiga ku raaci jireen xamaad ibnu salama lafdigiisa hadduu rasuulka cabir wax u qoro nebigina way tiri jireen markaasuu yiri weligin waxbaa fahmi maysa waxa dhan waxa weeyaan waa isku mid waa macnihi laa daaciya aniga haddaa nebi aan ihahdo oo waxa ku qor rasuul u yahay laa daaciya litagyirihi abqi kamaa kaan saasay macnihi ka dhiganta dad badana waxay daliishtaan xadiidkii adkaar الnowm oo aamantu bkitaabika aladi anzalta wabinabiyika aladi arsalta oo nabiga ku yiriyey bara ibni caazim laha markuu yihi wabirasuulika aladi arsalta yiri saasaa dhihin wabinabiyika aladi arsalta dheh dad badan aqaamu dunya walam yuqciduuha calى ana hada alxadiid daliil calى wujubi الtaqayudi bilalfaad lakin adkaar weyaan horta adkaarta waxa weyaan tuxfad kamaa warada xataa ninka dhahaya jawaazu riwaayat alxadiid bilmacnaa laa yujiizu takyiir alfaad alwaarida fi ladkaar abada mitl atashahud wagayrihi hadihi adkaar tuxfad walidalika kana nabi sal lla alيه wasalam yucalimuhum الtashahuda kama yucalimuhum asurata min alqur'aan taa way ka dugan tahay mida kale mantiq maba ahabo in la yihahdo undur farqiga wabinabiyika aladii arsalta wabirasuulika aladii arsalta mukaramu mil oon macno kulahayn baynamaa tagyiir اlalfaad maca dalaalati lafdayni calaa macnan waa nooc min wujuhi اfasax adiga hadi waa dareemi kartaa wabinabiyika aladii arsalta wabirasuulika aladii arsalta kayf waxa weyaan wabirasuulika keli a lagu kaaftoomi laha arsalta laa daaciya laha marka kaas tusin mayso anahu yajibu taqayudu bilalfaad xadiidkaas daliil looma soo qaadanayo liannahu waarid fi fi ladkaar ataasic cashar ida kaana samaacuhu calaa sifatin fiiha bacdu lwahani facalayhi an yadkurahaa fi xaalati riwaayati faina fi ikfaaliha nawca min atadliis wa fii ma madaa lana amhilat lidalika ida kaana samaacuhu xadiidka maqlitaankiisa calaa sifatin hadduu ku maqlay fiiha bacd lwahni bacdi uu ku jiro facalayhi tilmiidkii waxaa waajib ku ah an yadkurahaa sifadii inuu sheego fi xaalati riwaaya xadiidka marku warinayo fa ina fi ikfaalihaa iyada in laga tagaaho nawcan min atadliisi ku jiro wa fi ma madaa lana wixii soo hormarayna waxaa noogu sugan amhilatu lidalika markaasuu haddana ku dhaafin sidaas uri wa min amhilatihi ma ida xadatahu lmuxaditu min xifdihi hadduu muxadidki sheikha lagala jeedaa xadiidki hadduu khabro min xifdihi fi xaalati lmudaakara ou ku khabro falyaqul ha yihaahdo xadahanaa fulanu mudaakaratan aw xadahanaahu fi lmudaakara saas ha yihaahdo mudaakara waxaan soo niri sheika haddii inta loo yimaado wahuwa gayru mustacidin litaxdiid marka hadalaa yimiday sheekadii u xadiid iska soo dhex galay marka xadathanii dalika sheekh ma dhihi kartaa wahuwa nin iska fadhiyo ama iska jiifo ama suuqa iska socdo iyou ahaa hadalaa yimiday min bayni dalika mudaakaradii waxaa dhex yimiday xadiid ama waxay ahayd mukhaasama iyo ixtijaaj baab taxdiid ma ah mas'ala laysku qabsaday waxtaja fulanu calaa hadi lmas'ala bixadiid kada wa marka min baab riwaaya ma ah min baab اlاxtijaaj marka markaas oo kale waxaa dhici karto sheika anahu yaxtaju bxadiid huwa laa yardahu an yuxaditha bihi wayajcalhu fi kitaabihi liannahu laysa calى sharطihi lakinahu yadkuru min baab alاstinaas lilاxtijaaji bihi fi hadi اmasأala mumkin marka almuhim طariiqada lagu qaatay ou tilmiidka sheeka xadiidka kaga wariyey hadday tahay طariiqa fiiha ضacfun kalmudaakara aw baab almulaatafa wixii lamid ah in markii xadiidkaas sheeka laga warinayo inaan lahoos gelinoo sidiisa loogu sheego la yihahdo mudaakaro noogu wariy in la yihahdo waana soo dhaaftay mar badan faqad kaana gayru waaxidin min mutaqadimi lculamaa yafcalu dalika sidaasay dhihi jireen xadahanaa fulanu fi lmudaakara ou dhihi jire wa min xufaadihim waxay ahaayeen yamnacuuna kuwa reebo min an yuxmala canhum fi lmudaakarati shay-un wixii mudaakaro xadiid ay ku sheegaan in laga wareega diidi jireen minhum waxaa kamid ah cabdiraxmaan bnu mahdi wa abu zurcat araazi wa ruwinaahu can ibn mubaarak wagayrihi wadalika lima qad yaqacu wixii inay dhacaan laga yaabo qad yaqacu ma aha muxaqaq ma aha oo ana الshaykha lama yadkuru اlxadiid fi mudakara laysa macnaahu anahu yudliqu alxabla calaa gaaribihi ma ah laakin waxaa dhici karta marka qaarkeed inay si ay wax u hoos galaan lima qad yaqacu wax inay dhacaan laga cabsanaya fiha fi lmudakara min almusaahala maca ana alxifda khawaanu xifdigana waxa weyaan waa waa waa waa dhagar badan yahay lannahu mar badan aad isku haleynaysaa waxaan in taqaan boqol kiiba boqol haddana sidii ayna ahayn ay tahay qur-aankii oo lawada yaqaano yaa marka qaarkeed markaad qof qur-aan isu dhegeysanaysin yatusir calaa anaka musiib ad leedahay sidaanay aayadda tahay markasaan ma aha markaas la liannahu xifd khawaan weya walidalika imtanaca jamaacatun waxay ka reebtoontay oo min aclaami alxufaad dadka xufaada waaweyn ah min riwaayati ma xadiid inay wariyaan yaxfaduunahu ay xifdinayaan ilaa min kutubihim inay ka wariyaan mooye minhum axmed ibn xambal radi allahu canhum ajmaciin wa kalaam jamiil wa axmed ibn xambal kaana yudrab xataa qaala ma adri abu zurca wala gayru ina axmed yaxfadu alfa alfa xadiid buri markaas kayfa carafta dalika qaala akadtu calayh bilabwaab abwaab maxaa weya waxaa laleeyahay ya axmed udkur jamiica alaxaadiid alwaarida fi salaati cala nabiy sal alla alayh wasalam abwaab hadaa maqaysaas markaasuu tirinayo waaxid ithnain halaata arbaca hamsa sita sabca ilaa miatain halaata mia baabu salaad waa laga baxay markaasaa leeyahay udkur fi ma warada fi eh, fi fi ruya fi ru'ya fi lmana haddana waa tirinaya kulligii ninkaas waxaa la yihahdaa xaafid keligiis ma ah waa tajaawaza xadd alxifdi ilaa an saara calama min aclaam alxufaad axmed ibn xambal oo saas ah haddii laga la doono in xadiid laga wariyo wuxuu leeyahy kitaabkiisa intu soo qaato furanaya man kaana yuxadith min kitaabi marka xatى laa yakuna hunaaka shayء yuؤkad calayh iطlaaqa اxtiyaaطa wataxariya alcishruuna إida kana الxadiiثu can rajulayni axaduhmaa majruux mثl an yakuna can haabit الbunani وaban bn abi cayaash can anasi falaa yustaxsanu isqاط الmajruuxi min اlisnaad والاqtisaaru calى dikri الثiqati khawfa min an yakuna ilى akhirih mas'alo kale waay haddii laba sheekh ama lama tilmiid yaa sheekh wax ka warinaya labadii tilmiid hal raawiyaa kasoo wariyay anta tarwi hada اlisnaad can shaykin yarwi can rajulayni can rajulin aakhar marka waxay tahay markaad wax warinaysid an tataqayada biariiqati sheikh labadaasuu sheegay asiga adiga marka mid ma ridi kartaa lictibaaraat hal min baab ااktiصaar ama min baab ana axadahumaa majruux oo kitaabkaada صaxiixa inkaa majruuxa magaciisa inuu kusoo aroora diiday macana اlictimaad calى thani ma dhici kartaa ma samaya taasaa laga hadlay ida kana الxadiiثu can rajulayn axaduhumaa majruux mثl an yakuna can haabit الbunani وaban bn abi cayaash can anas haabit waa hiqa min ahbat الnaasi fi xadiiثi anas wa aban ضaciif marka falaa yustaxsanu lamaha ma haboona buri isqaad اlmajruuxi midkeed oo oo la tacniyay in la rida min alisnaadi iyo w iyo wاlاktisaaru ma haboono calى dikri hiqati lagu kaaftoomo khawfa min an yakuna iyadoo laga cabsanayo inuu ahaado fi fi lxadiidi can اlmajruuxi shay-un inuu kuleeyahay shaygoo lam yadkurhu hiqatu uu sheegay fiiri markaa haddii xadiidkii markuu sheekan labadan ka wariyay uu isku cadfay labadoodii labadoodina hal sheekh isla leeyihiin matnigan hadda la sheegay waxaa laga yaabaa matni mushtarak inuu yahay oo lidaciifi juz min almatni inuu kuleeyahay lianna waxaa dhici karto inuu hada ladi jamaca bayna shaykhayni aw bayna raawiyeyn inuu anau kaana yara riwaaya bilmacnaa marka labadii lafdi maadaamay isku mid yihiin u isku cadfay lafdigina waa ku kala duwan yihi macnihina waa isku mid marka haddii intaa timaadid oo majruuxi aada turti macnihii waxaad leedahay hada lafdu kulluhu bicaynihi lihada hiqa yaad leedahay adigana waxaad u tuurtay aniga waxaad leedahay unazihu kitaabi min hada almajruux laakin adiga majruuxi lafdi ahaan waad ku tuurtay laakin abqayta lahu min almatni maa yakusuhu huwa waxa weyaan dhibaa ka imaanay خوفا من أن يkuna فيه في الحdيث عن المجروح شhيء لم يذkره ثقة qaala naxwa min dalika axmed bnu xambalin uma alkhaibu abu bakrin sida aniga aan yihi oo kale axmeda wax lamid yiri axmed ibnu xambala laga soo guuriy qaala alkhaibu wa kaana muslim bnu lxajaaj fi mili hada rubamaa asqata almajruux majruuxi inuu ridaa dhici karto min alisnaadi wayadkura hiqata hiqadana ou sheego uma yaquula ou yihahdo waaakaru kinaayatan can majruux matalan markuu yimaado sidaan oo kale xadahanaa fulan can thaabit الbunani wa aakaru can anas bni malik aakaru cibaara can man can aban muslimna waa goynay qaala marka khatiib wuxuu yihi wa hada alqawl laa faa'idata fiih maadaama juruuxi aad tirtay wa aakaru maxaa soo kordhinaysaa yani maxaa keentay yani ma aha waa la isweydiina man huwa alaakhar markaasaa leeya waxa weeyaan waa aban ibn abi cayaash ayib marka aban isimkiisa ma aadan sheegin laakin abhamtahu macnaa dalika anahu kaanaka dakartah min xayثu anaka lam taxdifu kuliyata walam tadkuruu xataa yartaax الnaas wax dheeraad oo hadda kusoo kordhay ma jiraan lakin ijtihaad min imaam muslim wya qultu whakada ynbagii ida kana alxadiidu can rajulayni hiqatayni anlaa yusqida axadahumaa minhu litaطaruqi mila hada alاxtimaal madkuur hadday laba hiqa yihiin laba hiqa hadday yihiin xataa waxaa haboon inaan midkood la goynin ee sida riwaayada loogu kalay loogu yimid in loo dhaafo wahakada ynbagii ida kana alxadiidu can rajulayni hiqatayni waxaa haboon anlaa yusqida axadahumaa minhu min alsnaad maxaa yeelay waa lتطرqi mثl الاحtimaal الmadkuuri اxtimaalkii aan soo sheegnaa imaan kara ilayhi ilى الmatn wain kaana maxduur الإsqاaط fiihi wain kaana maxduur الإsqاaطi midka riditaankiisa laga cabsanaya hal aada fiihi fi hada aqل لأn isqاaط أxad الثiqatayni maxduurka ka imaanay aqل min isqاaطi almajruux ayb uma laa ymtanicu dalika fi suuratayni imtinaaca taxriim uma laa ymtanicu dalika midkaas ma reebtoomo fi suuratayni imtinaaca taxriim ma reebtoomo yani marka waa mamnuuc aan leenahay mamnuuc muxaram oo ya'han bihi saaxibuhu ma ah laakin imtinaac waxa weeyaan oo khilaafu lwlaa ah saasuu leeyahy lannahu musanif ugu ugu dhiiran لأna أmaة الحadيiث facaluu لأna لأna ظaahira اtifaaq riwaayay araawiyeyn waay markii ay la yihaahdo can haabit الbunani وaban can anas markii la yihaahdo lama dhahayo ilaa bacda taأkudi min itifaaqihima calى الlafظi marka haday lafdigi in isku waafaqsan ay cadaato majruuxa waa la tiri karaa لأnhu laysa lahu matn yanfaridu bihi marka tawiilkaasuu ku sameeyey aniga waxay ila tahay waxa weeyaan uu ku dhiiran waayo ibnu salaax inuu yihahdo muslim iyo keyrkiisa iyo bukhaari waxay sameeyeen inuu yidhaahdo waa xaraam inuu yidhaahdo waa wax aada u adag waay liannahu aslan haaulaai aimat lhudaa wahuwa lmuqtada wahum lmuqtadaa bihim ayagaaba axkaamta laga soo qaada markaas waxay sameeyeen yaa jawaaska iyo iyo iyo mamnuuca laga soo ilaa ida farada axaduhum can iljamaca wa baab aakharu marka ayagii ma ku xukmin karnaa oo aan bicilmigaan dhan ayaga laga soo kasbaday inaan ku dabagedina ma dhici kartaa jawaabtii waa la wama duka min wama dukira min alixtimaali naadirun baciid buri wma dukira min ااxtimaal اxtimaalkaas waa maxay an yakuna lilmajruuxi min almatni shay yanfaridu bihi اxtimaalkaas daraaddeed aan u diidna soo maha naadirun baciid wa fainahu min alidraaji uu kamid yahay الذي لا يجوز تcmdh كmا سبق في نوع المdرج waxa weyaan hadii ninkan imaamka uu og yahay inuu matnigan labadaa nin laga wariyey midkoodana uu ضaciif yahay inuu midkaas ضaciifka matniga wax uleeyahay وmaعa dalika u bareero inuu asiga gooyo waxay noqonaysaa drاaj oo aan aan ka fududayn oo ama ka fogeyn matnigii nebiga hadal kaloo raawigale oo la dabagediyo oo la dabageliya uu qeybka noqonay laa yudanu bilimaami muslim wagayrihi an an yafcalu dalika iطlaaqa markay midkood xadfayaan laa yaxdifuunahu ila waqad calimuu anahu laysa limajruuxi fi lmatni ma huwa zaa'id cala ma huwa eh, calaa ma cinda hiqa sidaas weeyaan ayb alxaadi alxaadi walcishruuna waxa weeyaan idaa idaa samica bacda xadiiثin min shaykin wa bacdahu min shaykin aakhar fakhalatahu walam yumayizhu wacaza alxadiida jumlata ilayhima mubayina ana can axadihima bacduhu wacan اlaakhari bacduhu falidalika fadalika jaa-is mas'aladii ugu dambeysay waxa weeyaan idaa samica tilmiidki hadduu maqlo bacda xadiiin xadiid qaarkiis min shaykin uu ka maqlay wa bacdahuna min shaykin aakhar fakhalaahu xadiidkii wuu isku dhex daray walam yumayizhu kalama saarin wacazal xadiidana waa u nisbeeyey jumlatan ilayhimaa ila raawiyeyn kana nis uu ka qaatay kana nis uu ka qaatay niskii iyo niskii isku daray labadii nis oo isku daran xadiidkii labadooda u wada tiiriyey mubayinan asoo cadaynaya labadii uu cadaynay xadiidkii kalema cadaynaya laakiin labadii raawi oo wuxuu ri anna can axadihimaa axadkooda waxaa ka kaa ah bacdahu wa can ilaakarina bacdahu saasuu wuxuu iri xadiidkan oo dheer aan wariyey labadaas ninaan ka wariyey labadii ninna waxaa weeyaan mid kastaba xadiidka dhammaantiis ma warina waxau ri ninkaana qaarkaanaan ka wariye ninkaana qaaraan ka wari buu ri fadalika jaa-izun weeyaan kamaa facala zuhriyu fi xadiidi lifki mas'alada mas'ale aad u adag weeyaan yani waxaa la dhihi karaa fi baabi qs qasas markay tahay leanna qasasta haddii lakala googooyo oo wanusiba kulu faqra min min alxadiidi liraawi uma اstunifa اisnaad min jadيid lam yumkin tasawur اlqisa haddii la dhihi lahaa fi baabi riwaaya fi baabi اlqasas oo kale waa ku banaan tahay ama axaadiid ukra kulu waaxid mustaqil can اlآakar an yujmaca baynahuma wayuczى ilayhima duna an yudkara ma likuli waaxidi minhuma min اlmasnuun fihi ishkaal kabiir jida laakin midaan oo kale saa ay ku banaanta xayثu rawaahu wuxuu ka wariyey zuhri can curwata wbn wbn الmusayb وcalqmt bn waqاas allaythi وcubayd الlahi bn cabd لlahi bn cutba can caaisha radي allahu canha waqaala wkulhm xadaثanii طaaئfaة min xadiiثiha qaluu qaalat sidaasuu u wariyey ficla haakada mawjuud xadiidkan xadiiث اlfki waa macruuf qisathu xataa fi suuraة الnuur in اladina jaaءuu bاlfki cusbaة minkum la تxsabuhu shara lakum qisa طawiila jida hiya jadira bالتatabuع wa fi gazwat almuraysic ay qisadaas ku timid marka qisada asaaskeeda waxa weeyaan in caaisha markii nabiga gazwadii uu ka laabtay xaajadeeda inay gudatay u baxday ama waxaa ka dhumay bahal cirdi la yihahdoy dumarka isku qurxiyaan kii intay raadinayso yaa qoladii iska baxeen nabiga alayh salaatu salaam waa rarteen iyadoo loo malaynaya annaha fii hawdajiha yaa layska rartay marka ayadii waxay soo waruureegtay bahalkii way soo waysay way timid meeshii markay timid oyadoo laga guuray markaasa waxay tiri kol laba hadhow markay i xasuustaan meesha ay igu iloobeen ay imaan doonaan meeshaan iska fadhiisanaya meeshii iyadoo iska fadhiisan nin safwaan bn mucabal la yihaahdo oo caadadiisa ay u ahayd saxaabada markay guuraan oo meeshay ka guuraan inuu reerka soo maro wixii raaska lagu iloobayna markaa uu qaado fiir wanaaggaas eeg waxyaalaha aan aan khayrka meesha laga raadinayo oo qofka uusan malaynayn dad badan ninba wax buu iloobaya wixii intuu aruuriyo yaa markii dadki ay degaan oo ninkasta waxaas iga maqan ule wixii waa kuu arkay waa kana qofkaanuu fadhiso o arkay qisa qawiila jiddan sidii uu kusoo qaaday dadkii marka munaafiqiinta ahay oo lagu yaqiinay iyo dad badan oo saalixiin oo xasaan ibni thaabit iyo majmuuca ay ku jiraan yaa waxa weyaan hadalka ishaacaad in la yihaahdo safwaan ibna mucatala lagu tuhmay caaisha inuu eh, faaxisho ku sameeyey qisadii way dheeraatay muddo dheer bay nabiga alayh salaatu wasalaam la gaartay intuu la murgay waxuu la murgay ma jira walidaalika qofka haddii reerkiisa khalal yar ay ka galaan laa yuntiju shay-a maanta dhan mahmuum waa muxuuba qabanaya oo gurigaaba laga soo galay marka in layska qadciyaa fiican walidaalika cali bn abi aalib yaa war ilaahay rasuulkiisiyo wanisaa-u siwaha kahiiraan waxaan saan isugu murjisay haddii ay tahayne ahlan wasahlan haddii kale iskaba furuur waxaan shakigeedi masheekeyga iska goy caaisha lam tansa licaliyin dalika almawqif wa kana baynahumaa nooc min alxasaasiya fi hada almawduc radia allahu canhum ajmaciin alqisa طawiila almuhim maadaama caaisha hiya saaxibat اlqisa kul waaxidi min ataabiciina dahabuu ilayha liyatalaqw hadihi اlqisa canha mubaasharata marka min bayni man akada hadihi lqisa canha maxaa kamid ah eh, curwa oo bintu eh, ibnu eh, uktiha wa ibn اmusayib wacalqamata bn abi calqamata bn waqaas wa cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba kuluhum markaasuu wuxuu iri wakuluhum zuhri hadhahay xadathanii wuxuu ii waramay qaa'ifatan qayb oo min xadiidiha qaaluu waxay yidhaha dhammaantood qaalat caaishatu alxadiid marka fiiri intuu isku aruuriyey iyuu marka hal siyaaq u sameeyey sidii qisada loo fahmo iyo tansiiq u sameeyey kalaamkii o dhan ayb الحdيث ثم إنه mا من شhيء من ذلك الحdيث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده بل يجب war واضح جدا ثuma inahu maa min shayin ma jiro oo min dalika alxadiid ilaa wahuwa shaygaas fi lxukmi wuxuu kala mid yahay kaanahu zuhri rawaahu waaba soo wariyay can axadi rajulayn labada nin midkooda cala ifhaam ugu wariyay xataa ida kaana axaduhumaa majruuxan hadduu ahaan lahay lam yجuz ااxtijaaju bshayi min dalika اxadiiث sax waay hadda raggaan zuhur isku cadfay oo laga soo bilaabo curwa ibn nusayb cubayd llahi wa wa hadduu mid keliya oo daciif ahaan lahaa xadiidkiisana aan laga aqoonin xadiidkan dhan oo laysku dhex daray xadiidka dhan waa la celi lahay kulligiis laakin maadaam maadaama anahum hiqaat oo nin kastaba qicigu qacadi qicadii xadiidka uu kulahay mubham ay tahay فمهmا ykن من أمr أن hذه القطعة وإn lm نعرف mن الdي رwاها عن عاشhة مباشhرة إلا أنه laa يkرج عن hؤلاء markaasu wxuu ri وغayr جائز لأحad waxaa u banaanayn baعda اkتiلاaط ذلك haday isku darmaan أn يسقطa ذikra أحad الraawiyeyn labada raawi midkood inuu rido وyrwي الحadيث عن الآkر wحd inuu ka wariyo taas ma banaanaan lahayn haduu midkood ضعيif yahay bal yجب ذikrهma جميعا maqruna bاlfsaaxi maqruna iyagoo la xariiriya bilfsaaxi la cadaynayo biana bacdahu an axadihima wa bacdahu alakar can اlaakar saas in la yihahday ku tahay hadii ay hadii la kala garo waay xadiidkana kulligiis marduud u noqonaya markaas wallahu aclam wsala allahu waslama ala nabiyina mxamadi waalihi wasaxbi ajmaciin mahma taala leylu laabudda min طuluuci اlfajri hadda labadii baaboo dheerad waa soo dhamaatay wixii ka dambeeya abwaab oo ilaa xaddin kabiir macquul ay noqonaysaa طبعا maantana waxaa weyaan bidayat shahr dilxija sida hadda la iclaamiyey طabعا dilxija waxaa la rabaa dadaal dheeraad qofki inuu inuu bixiyo annaga waxa weeyaan maadaama ay calmaaniyada nagu dheeraydo nimanka haddii baa la yihahda camal saalix iyo khayr hala sameeyo waxaa badanaa dadka ay ku tafakurayaan camalka oo qaasirka a ah, nafcigiisa cid u ku gaaban tahay soonkii salaadii dikrigii laakin camalu saalix hadda laisku xafiyey in la qabto waxa weeyaan yashmal jamiic alacmaal culamadana waxay ku ijmaacsan tahay ana alcamal aladi yatacaddaa nafcuhu ila gayr afdal min ma huwa qaasir calaa saaxibihi marka mafhuumkaas hadda anaga tulaabulcilmi an waxaa mutaax laysa lana mutaax laakin in dadkii dacwadii loogu yeero in dadkii xoolihii lagu sadaqaysto in maxaan ku iraadaa ninka daciifka ah loo kaalmeeyo camalkaas waa mutacadi tacliim laakhariin waa mutacadi weyaan laakin acmaasha kaleo qaasirka walidalika caalamuna inuu qofkii sanad kasta xajiyo oo ku bixiya aalaafa doolaaraad wax lama aho cibaadada wuxuu u arkaa baynamaa inuu madraso yar dhiso inuu macnaha nin shaab oo cazzubi ah inuu u guuriyo in uu maxaan ku iraadaa e, jaamacad uu ku dacmiyo maba waarid ma aha leesh lianna tafkiiranaa qaasir waxaa noola baray diintaba inay tahay e, acmaalkan shacaa'ir tacabudiya inay tahay laakiin qofka markuu inuu wax la baxa rabo ayuhumaa akfaru lahu ajran inuu fiiriyo marka wax mutlaqa oo wax afdal min hada laleeyahay ma jiraan sababta waxaa weeyaan alasmina takhtalif mar dadka jahligoodaa badanayo walidalika atarkiiz calaa tacliimihim afdal min gayrihi mar cilmigii yaa badanayo cibaadaadkii iyo shacaairtii iyo xajkii dadka dacfi ku imaanayo xaggaasaa la tarjiixina walidalika markii nabiga la weydiiyey su-ila ayu lacmaali afdal ajaaba biajwaba mutacadida mar iimaanu billahi mar biru waalideyn mar waxaa weeyaan asalaatu fi awali waqtiha wa wa waxaa lagu tafsiiriyey ima bixasabi saa'il inuu yahay oo ninkan fii xaqihi afdal lahu an yafcala kayta wa ima bixasabi lazmina mar baa iyo majaaca ay jirtaa markaa sadaqada ugu wanaagsan alkhulaasa mafhuumka aan jeedin hadda markii ay bilaha soo galaan an nucadila can alacmaal kayfa <laughs> nabigana wuxuu nagu buurin maa min ayaami alcamalu saalix fiiha axabu ila allah min hadihi alcashr camal saalix hadii la yihi inan markaa in camalka lasii wada soo maaha walidalika ramadaan hadirtaan dadka ijaazo qaadanaya nabiga kaana yuxaqiqu lintisaaraat alcudmaa cala ma min ramadaan ila wakana yujaahidu fih khulaasaة اlqowl imsaxuu can dalikum anana daklna fi fi cashri di lxija walidalika ana ucطikum ijaaza la inana sanuziidu min alwaqti akthar xataa yakuna alcamal الصaalix liannahu waxaa la isku waafaqsan yahay tacalum اlcilmi haddii shayga nawaafil wada yihiinne cilmiga nawaafil cibaadaat cilmiga ugu fadli badan haddii ay cilmigana uu fardu ceynki u yahayna fardu ceyn asaa ka fadli badan walidalika axmed ibnu xambal wagayruhu min aimati alxadiid haddii nin dayif oo muxadid kabiir uu u yimaado fii leyla min allayaali kaanuu yaqtasiruuna cala alqiyaami bima yatacalaqu bilwitri faqad wayatafaraquuna limudakarati alxadiid waxay u arkayeen an mudaakarat alxadiid afdalu min qiyaami اleyl marka inaan cibaadadaas aan ka faa-iideysano bisha dilxija waxyaalaha ilaahay unoo rafcina in tahay tacalum lcilmi sharci inay qeyb ka noqoto dabcan waa midaas midda labaad qofki shucuur inuu isku dhaliyo an alayaam ikhtalafat oo cashru dilxija ad gashay dunuubta oo la sameynayo xamashada waxyaalaha badan annaha tatadaacaf acmaasha khayrka way kala wanaagsan tahay shucuurkaas inuu kugu dhashay ee mujarad bishii xajkaa la gaari dadkaasay khusaysaa inaysan noqonin oo ninkii hadeeta aqala taqdiir inuu yihahdo cashri dilxija maa yu-adin lmuadin ilaa wa ana fi safi lwali xata aksab linafsi ananii usalii kula salaatin fi awali waqtiha maca aljamaca fi safi lwal madlab kabiir weya madlab kabiir waay inaad tiraahdo ma ladii yanbagii an astaxdita fi hada alcashr cibaadadii aan qaban jirin maxaa dheeraad eh? katrat lmuaalac miya alikhaar min adikri watakbiir miya qiraaat lqur'aan hal juz baan akri jiray masala laba juz baan ka dhigayaa wax mujadwalaysan oo adiga isku bilowdata dirtaan yaa la qaba lakin cibaara cibaada mucayana khalaas keligeed lama doonayn marka in sha allah najtahid wanabda alijaaza min ywm الtaasic min shahri dilxija ywma carafa ayaan fasax gelina yowma carafa wa yowma annaxri wa awalu yowmin min ayaami tashriq waactabir anakum qad shabictum min alijaaza wanacuud fi lyowm athani eh, cashar in sha allahu tacaala wanastani fi kitaab waxaan rabnaa qabla bidaayat diraasa biusbuuc taqriiban inaan kitaabka dhamin ilahay idinkiisa in sha allahu tacaala intaas marka qofka nooca ma استعداadaad sidii diraasada usii sameyn وأsأل الlah an yumida أعmاarna حتى نktima hada الكتاب وأn yتqبله لديه إنه علي ذلك والqاdر عليه وصلى الله وسلم على نبينا